أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتغني يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الثالث ألا يكون المفعول به موجودا shuruuda waxaan maraynay darsigeenii soddon iyo koobaad ee kitaabkan qadru nadaa wa ballu waxaan kusoo jirnay markii mafcuulka la waayo cidda booskii mafcuulka imaan karta waxaan darafka masdarkii imaan kara jaarmajruurkii shuruud baa loo sheegay shardigii saddexaad baa maanta bilaabayna insha allahu tacaala allaa yakuuna waa inuu yahay almafcuulu bihi mawjuudan waa inuu yahay mid jooga allaa yakuuna waa inuusan ahayn dhe almafcuulu bihi mawjuudan waa inuusan ahayn falaa taquulu dhihi maysid duriba alyawmu zaydan duriba alyawmu zaydan la dhihi mayo weyna almafcuul may mafcuulkii furaalbaab yah zayd soomaan zaydoo joogoo booskii faacilka imaan kara alyawma darafa lama keeni karo khilaafan lilakhfash anagoo khilaafayna akhfash waa saciid ibnu mascadah baa la yidhaahdaa saciid ibnu sacdin walkuufiyiin anagoo khilaafayna wahaada shardu shardigana ah mawjuud eh, eh, mafcuulka inuusan joogin aydan ku laabanaya jaarin waa mid ku dureersanaya oo ku soconaya filjaari waalmajruuri kuwaana ku shaqeynaya waalkhilaafu khilaafkana jaarin waa mid ku dureersanaya fiihi dhexdiisa aydan khilaafu sheegaya maxay tahay haye khilaafku muxuu yaala sheegayo yaa yah khilaafka hadda akhfa sheegaya weeye khilaafka kuufiyiinta iyo akhfash ay wadaan oo ahee hee mafcuulkiiyoo jooga ayaa ahee daraf ama jaanijnaailfaacil laga dhigi karaa soo maahan shardigaasi khilaafkaas jaamjirka wuu ku jiraa buu ku yidhi waxtaja waxay u daliishadeen almujiisu kuwa banneynaya biqiraa'ati abi jacfar bay u daliishadeen kuwa banneenaya mafcuulkiiyo jooga in jaari karo qiraa'ada waxay u daliishadeen hee qiraa'adii abi jacfar liyajziya qowman buu wuxuu u akhriyay liyujzaa qowman bimaa kaanuu yagsibuun liyujzaa qowman liyujzaa si loogu abaalmariyo qooman bimaa shay loogu abaalmariyo oo waxay yidhaahdeen bimaadaas sooma jeedaan jaar majruurkaasaa naa'ibulfaacil ah qowman ayadoo mafcuulah haddana mafcuulnimadii bay ku joogtay booskan faacilka hee ma imaan warka waa ku dhacay soomaa wayaquulu shaaciru waxay yidhahdeen tanna ku darso wa innamaa yurdii lmuniibu rabbahu maadaama macniyaan bidikrin qalbahu qalbahu wa innamaa yurdii wuu raaligeliyaa almuniibu midka toobadkeenaya rabbahu wuu raaligelinayaa maadaama inta uu macniyan u qasday ola jeedo bidikrin maadaama inta macniyan loola jeedo bidikrin xusid la xusayo qalbahu oola jeedo intuu qalbiga ka leeyahay oo qalbiga ka soo goynayo raalli ahaanshaha alle intaas ayuu alle subxaana wa tacaala aqbalayaa waxay yidhaahdeen fawqiima waxaa la joojiyey bimaada aayadda ku jidha iyo wa bidikrin gabayga ku jidha maca wujuudi qawman wa qalbahu booskinaamulfacilka la joojiyey warka horta ma fahamteen soo maa baa isagoo mafcuul jooga maxaa shaqeeya bay yidhaahdeen maxaa faacil noqday jaari majruur arrinka waa laga jawaabay wa ujiiba waxaa looga jawaabay canilbeyti beytkan biannahu daruuratun daruuratu shicri weeye baa layii lama qiyaas qaato xagga naga dhiga ayada dheh labo wa canil qiraa'ati qiraa'adana waxaa layihi biannahaa shaadatun ina tahaybaa shaa'iduna waa shaad weeye baa la yidhi ayaduna hee shaad weeye ayadana halkaa naga dhig wayuxtamalu waxaana la ixtimaali karayaa an yakuuna inuu noqdoba alqaa'imu kan istaagaya maqaamal faacili istaagaya hee damiiran inuu noqdaaba dhici karta damiirkaasoo mustatiran qarsoon filficli ku qarsoon caa'idanna u laabanaya cala alqufraani dembidhaafidda almafhuumi laga fahmayo min qowlihi tacaala qul liladiina aamanuu yakfiruu liladiina laa yarjuuna ayaama allaahi liyajziya qowman bimaa kaanuu yagsibuun soo maah waxay yidhaahdeen nimanyaho aayaddaa daliishateen oona tidhaahdeen bimaada ayaa naa'ibulfaacil hee soo jees bimaada ayaa naa'ibulfaacil hee ah aad tidhaahdeen waxaaba dhici kartaba bimaadaasi naalfacilna isan ahayn oo meeshan damiir qarsoon yaa oo huwa tilmaamaya huwadaasna dembi dhaafid ay sheegayso hee inay naalfaacilu taaba dhici kartaba waaya oo macnaheedu markii la qiyaaso uu yahay liyujzaa si loogu abaalmariyo huwa oo dembi dhaafida ah, qowman qolo loogu abaalmariyo bimaa kaanuu shay dartii yagsibuuna ay kasbadeen soo maa yani wuxuu leeyahay meeshaan aan dhihi lahayn bimaadaasa naa'ibulfaacila waxaaba loo qarinayaa bay yidhaahdeen oo kaba dhowba in loo qariyo hee huwa in loo qariyo naa'ibulfaacil looga dhigo oo huwada aqrina saxiixa keentay aayaddan ka fahamnay huwaduya sheegaysaa khufraan eeg liyajziya qawman soo maa liyujzaa si loogu abaalmariyo yani aayaddu dambidhaafid bay sheegaysa soo maahan liyujzaa si loogu abaalmariyo dembidhaafida qowman qolo loogu abaalmariyo bimaa kaanuu yagsibuun marka wuxuu leeyahay halkan in bimaa lala aado naa'ibulfaacilka waxaaba ka dhow masalada fahan bimaa in naaibulfaacil lala aado maxaa ka dhow buu yidhi damiir qarsoon in naaibulfaacil laga dhigo oo damiir qarsoon muxuu sheegayaa dembidhaafid damiir sheegaya oo damiirkaa dembidhaafida sheegaysa xagee kala timaado aayadaan ka fahamnay buu ku kuleeyahay marka aayadda barnaamij laga fahmayo dembidhaafidda ah yaa abaalmarin dembidhaafid laisku dembidhaafaya oo damiir uu matelayo in liyujza loo qariyo ayaa waxaybay ka dhowdahay hee hee bimaa in laga dhigo hee naa'ibulfaacil buu ku leeyahy warkaama ku dhaca horta waaye marka xagee laga fahma siyaaqul aaya baa dhaxaysaa aayadda qaabka u socoto iyo abaalmarin dembi dhaafida inay tilmaamaysa xaggaasaan ka soo saaranay warka waa ku dhacay soo maa waaya wa inamaa maxaa u kala dooratay maxaa bimaada uga dhig wada oo huwa u keentay oo qurfaan tilmaamaya wainamaa inamaa uqiima waxaa la keenay wa inamaa uqiima almafcuulu bihi maqaahe gaayata maa fiihi wainamaa uqiima almafcuulu bihi haayata maa fiihi ana almafcuulu thaani wainamaa in kale maahe uqiima waa la joojiyey almafcuulu bihi mafcuulu bihigii huwada aan keenayn faacilkaan ka dhignay haayata maa fiihi meesha ugu dambaysa oo ah annahu almafcuulu thaani su'aal baa la isweydiinaya wainamaa uqiima waa la joojinayaa dheh almafcuulu bihi haayata maa fiihi meesha ugu dambaysa uu gaari karo xaal ee tahay saasaan dhahayna haayata sooma kordhigayo ya haa yacni huwa baa u qaranaysaa wa inamaa waa in kale maahee yah wa inamaa uqiima waa la joojiyey almafcuulu bihi soo maa maxaan ku wixi markaa yah maqaama huwa ku xiga miyaa maqaamu midnimk wuxuu qorayaa iyo akhriya wax idin qorayo wa innamaa haye uqiima haa wa innamaa uqiima almafcuulu bihi maqaamahu gaayata maa fii miya ha meesha waxbaa ka maqnaan kara yacni ujeedka meesha korabuu ku dhaho hu'dan maxay tahay anaa faacilka ka dhigtay wuxuu dhigay yaah meesha ugu saraysooo la gaarsiin karaahay waa mafcuulu bihii inay tahay waa fahamti soomaan mafcuulu koowaad inay tahayoo qoomanna ay noqonayso markaa hee mafcuulu labaad wayna bannaantaha markaa waxaan ka wadaa mafcuulu labaad inay noqonaysooo qoomanna ay noqonayso mafcuulu awal joogayo koobaad markaasna mafcuulu bihi labaad in laga soo dhiga naaibulfaacil asagoo kii hore uu joogo arrinkaasna way bannaantay intaynu ku dhuhu rabaa wa inamaa uqiima almafcuulu bihi gaayata maa fiihi annahu almafcuul thaani mafcuulu bihii hadda hudaa keentay oo naafacada ku joogtay yaah yoolka ugu dambeeya yacni meesha ugu dambeeya qiyaas markii la dhaho hor waxaan asalkeedu muxuu yahay yaah markii la liyajziya allaahu algufraana qawman inay noqotaa dhici karta marka wuxuu ku leeyahay sheikhu raximah allahu tacaala huwadan aan keennayo qufraanka matalaysaa meesha ugu dambayso aan gaarsiin karnaa waxaa weeye annahu almafcuulu thaanii inay tahay mafcuulkii labaad koow qawmanna inay tahay markaa mafcuulkii koobaad markaasna wadaalika jaa'isun arrinkaasna wuu bannaan yahay maxaa bannaanu sheegayaa yah in mafcuulka labaad naa'ibulfaacil laga dhigo kii hore oo jooga meesha maxaa ishaysta buu ku yii laba arrimood baa ishaysta qawman oo mafcuul ahayd yaa intaan ka tagno inaa bimaa aan ka dhigna hee hee naa'ibulfaacil soo masalo maa intaas iyo waxa meesha ishaysta mafcuulu bihii qawman isagoo yaal in liyujzaa loo soo qadaro huwa oo qufraan ah oo markaa qufraankaasna mafcuulu bihi thaani loo qadaray inuu ahaayo ka soo hormaray mafcuulu bihii koobaad warkaa kudhacay soo maan marka meeshaas laba leefal baa isu yimaaday meel najaa'il majruuri naayulfaacil ka noqonayo iyo meel mafcuulu bihi labaad faacil naayul faacil hee ka noqonayo marka wixii waxa noo fuda annaga inaan dhahno hee mafcuulu bihi thaaniya way bannaan tahay inuu noqdo naa'ibulfaacil asagoo uu joogo mafcuul bihigii koobaad oo markaa meesha maxaa ku baxayaa bimaa hee ka ayuu ku yidhi waidaa xudifa alfaacilu faacilka haddii la tuuro oo awqiima la keeno shay-un oo min haadihi alashyaa ka mid ah maqaamuhu booskiisa wajaba waxaa waajiba taqyiiru lficli baa waajiba bidami awalihi la godayo maadiyan xaalu yahay maadiyan kaana ahaaya huwa isagoo aw mudaarican kaana ahaaya wa bikasri maa iyo mid kordhigii hoosdhigii qabla aakhirigii ka dambeeya fii lmaadi maadiga ka dambeeya ilmaadigii maadiga dhexdiisa wa bifatxihi in iyo in la kordhigo filmudaaric la kordhigo tusaale taquul waxaa dhahaysaa duriiba wayud hee wayudraw waidaa kaana hadduu yahay alficlu mubtadaan haduu yahay mubtada hadduu yahay bitaain bitaa'in ta' zaa'idatin dheeraada ah, awase bihamsatin waslin lagu bilowday shaaraka waxaa la wadaagaya fi dammi godaalka kii koowaad la wadaagaya aaniihi xarafka labaad baa la wadaagaya waaya shaaraka waa la wadaagayaa fi dammi xagga godaalka aaniihi kan labaadi muxuu la wadaagayaa awalahu buu la wadaagaya fii masalati taaci masalada tacda yani tacallama markay tahay oo lagolo ka dhigo nuj maxaa dhahaysaa tacda horta tonsoo lama godayn tuu sooma dhahayn aanigana god marka wathaaliatun kan saddexaad ayaa la wadaagaya awalahu la wadaagay fii masalati lhamsi wuxuu aduu hamse ka bilaawdana xarafka koobamaha godid ka saddexeeyana god indalaqa bay ahayd eyda god uun markaa tidhaahdo maxaa sadexeeya da soo maahan daadana god markaa uun uliiqa dheh baaraka allahu fiikum taquul waxaa dhahaysaa fii tacalamtu lmas'alata tucullimat ilmas'alatu bidammi taa'i walcayn wa fii indalaqtu bizaydin zayd baan raacay waxaa dhahaysaa unuliqa bidammi alhamsi wataa'i qaala allahu tacaala faman idura kii loo dhibaato keliyo waidabtadaa hadduu ku bilowdo bilficli qiila idabtadaa haddii lagu bilaabo bilficl qiila hadida ibtudi'a waa haddii lagu bilaabo bilficli qiila waxaa la dhahayaa udura baa la dhahayaa bidamilhamsati wataaci godaa la godayo labadaas qaala hudaliyu wuxuu yidhi sabaquu hawaya waactaquu lihawaahum fatukhurimuuni kulli janbin masracu alla runtiis meesha ku idibtudaa ah bilficli yani wuxuu raa inuu ku dhaho faamaani dura ardaygu iswadiin karaa oo yaa akhi faamaani dura xarafka kawada la godameeye waa fahamta soomaan yaah wuxuu ku yidhi xarafka kowaada godaalkiis wuxuu soo muuqanayaa markii jumladda hee lagu bilaabo faamaani ka reeb yani buu ku leeyahy isaguo kugu soo baxo xarakadii alifku maxaa soo ka udura warkaa ku dhacay soomaa sabaquu waa u degdegeen hawaya hawaya waxay jeclaayeen bay u degdegeen wey way u hormareen sabaquu way u hormareen hawaya waxay jeclaayeen wa actaquu wayna u sabaquu maxaan idhaahde sabaquu way way ka tageen saasaa dhahayna hawaya anugu waxaan jeclaabay ka carareen oo ka tageen oo ka degdegeen wa actaquu waxayna u degdegeen ee asracu wey lihawaahumu wixii ayagu hee jeclaayeenba u degdegeen fa tukhurimuu markaasaa la jaray oo la halaagay walikulli jembin jembi walba yani dhinac walbana masracun makaan yani qof kasta buu ka wadaa masracun makaanu dhigid buu leeyahy meel la dhigayo oo ku dhimanayuu leeyahy masaladan shiikhu wuxuu waa nin gabayaa oo baa ka dhimatay wiilashiisi marka u baroo diiqayaa war rabaa ku dhacay soo maah wuxuu leeyahay wixii anigu aan jeclaa inay ii waaweynaadaan oo ii shaqeeyaan oo magaranaysa ay daryeelaan oo iga warhayeen bay hee ka degdegeen oo maxay u degdegeen waxay ayagu jeclaayeen yacni geeridii muxuu ka dhigeen ayagu jeclaayeenoo oo ay doonteen buu ka dhigay warka waa ku dhacay soomaan arrinkaas u degdegeen buu yidhi marka muxuu ka deliishanayaa fa takharama taxba wey yah ha tukhur takharama shanba ta iyo kha iyo ra iyo miim iyo shad taarama hawaaya hawaya waxay asalkooda hawaaya bay asalkeeda hawaaya markaasaa aliftaas waxaa loo roga ya baa loo rogayo uma udqimat ilyaa bilya waa lasku dhufto markaa hawaya yani hawadayda wixi anugu jeclaa wey yaa untaklim baa ku jira waidaa kaana hadduu yaa alficlu maadiyan ulaaiyan hadduu yaa muctana lwasadi uu yahay naxwu qaala wabaaca jaaza laka wax ku banaan fii alaati luqaatin baa ku banaan fiihi alaatu luqaatin baa ku banaan ixdaahaa wahiya alfusxa weeyaane kasrul awali fatuqlabu lalifu yaan qiila baa la dhahayaa wathaaniyatu waxwey ishmaamu lkasri in la ursiyo hoosdhigi shay-an min adami la ursiyo tambiihan cala asli suma jeed tambiihan baraarujin la baraarujinaya hee cala al asli shayga asalkiisa wahiya luuqatun fasiixatun iyaduna luuqad la isticmaalo oo maxaa qaala qiila yani afkaa soo taagaysaa markii alla lasdhaho alla ilaah godaal buu akhriya maxaa u rogaysaa sheekh hoos dhig qiila baa dhahaysaa athaalidatu ikhlaasu damin ikhlaasu damin dame in loo khaasiyay dami awalihi awalkiisa dame in loo khaasiya wayfeeji marka waxaa waajiba qalbulalifi waawan aliftain wow loo rogo fataquulu quula wabuuca wahiya luuqatun ee daciifatun weeyaan baabu lishtiqaali mashquulkii waa la kala mashquulay meeshan wa kullu mashquulin falaa yushaqalu haye mihaaluhu lmarhuunu wlmusabalu yajuusu fii naxwi zaydan darabtuhu aw darabtu akhaahu aw marartu bihi rafcu zaydin bilibtidaa'i faljumlatu bacdahu khabarun wanasbu bidmaali darabtu waahantu aw jaawastu waajibat alxadfi falaa mawdica liljumlati bacda wayatarajaxu nasbu fii naxwi zaydan idribu lialabi wanaxwu hee wasaariqu wasaariqatu faqdacu aydiyahuma muta'awalun wey fii naxwi walancaama khalaqahaa lakum itanaasu wey naxw abashara mina waaxida natabichu wamaa zaydan aaytuhu alabati lficli yajibu fii naxwi in zaydan laqiitahu faakrimu whallaa zaydan akramtahu liwujuubihi wayajibu rafcu fii naxwi qumtu faidaa zaydun yadribuhu camrun imtinaacihi wayastawiyaani fii naxwi zaydan qaama abuuhu wacamrun akramtuhu litakaafu walaysa minhu wakulu shayin facaluhu fi zuur zaydun duhiba bihi malatigi daabit ishtiaal ishtiqaal maxaa la dhaxaa ardaya intaa waa matnigii intaa hadda uu qoray muddaan ku jiri doonaa sharaxeeda fiiriya daabidu haada albaab baabkan ishtiqaal markaa maqashid qaacidadiis iyo tacriifkiis waxa weeye an yataqadama smun magac inuu hormaro wayata'ahara canhu ouna ka dambeeyo magacaas ficilun ficil baa ka dambeynaya caamilun ku shaqaynaya fii damiirihi isimkaa hormaray damiirkiisa kow ma tahay awamase caamilun ku shaqaynaya fismin magac ku shaqaynaya isimkaasoo caamilin kusii shaqaysanaya asna fii damiirihi damiiril ismi saabiqi kusii shaqaysanaya wayakuunu wuxuuna noqonayaa daalika alficlu wuxuu noqonayaa bixaydu meel low furiqa haddii laga fujin lahaa min daalika almacmuuli ka uu ku shaqeeyey oo wasullida lagu salladi lahaa cal ismi lagu salladi laha alawali la nasaba uu kordhigi lahaa tusaaladay zaydan darabtu wuxuu yidhi haddaa ishtiqaal maqashid horta waa magac horay maray magacana waxaa ka dambeeya ficil wata oo ku shaqeeyay damiir magacaasi uu leeyahay zaydan darabtu darabtahu somaan zaydan darabtuhu saasdheh zaydan somaa darabtu hudaas maxaa weeye zaydan zayd ayaan darabtu hu cuudka u shiday soomaan horta isman meeya horta ismka la sheegayo zayd maxaa ka dambeeya ficilku muxuu ku shaqaynayaa haada haada yaa iska leh zayd ishtiqaal waa taal macnaheedu taas waa nooc ka mid a ishtiqaalka nooca labaad waa kan nooca labaadna zaydan darabtu akhaahu isimkii meeye zayd ficilkii meeye darabtu darabtu yuu ku shaqeeye akhaa soo kuma shaqayn akhaahu yay sii wadataa ha iskale zayd intaa inuu kudhuu rabaa wuxuu ku yidhi wa an yataqadama ismi inuu hormaro oo yata'ahara canhu kadib dhaco ficilunba kadib dhacay caamilun yaa hadda ku shaqaynaya ficilka ku shaqaynaya fii damiirihi damiiri lismis saabiq isimka hore damiir uu leeyahay baa ficilka si toos ugu dhegan yacni taa waa nooc soo maaha aw amase ficilun baa kadib maray ficilkaasoo caamilun ku shaqaynaya fismin ku shaqaynaya ficilkaas muxuu ku shaqaynaya isagu isim gaara laakiinse isimkaasaa caamilun kusii shaqaynaya fii damiirihi damiiril ismis haabiq marka damiirka u laabanaya isimka hore laba meel marna ficilku ku xidhanya marna ficilku qolo uu ku shaqaystay ayuu hee ku xidhanya labada jeer ishtiqaal weeyaan markaa mihaalu daalika zeedan darabtu weeye alaa taraa heedhe miyaadan arkaynin oo markaa shardi kale kuugu daray hadii marka hada laga fujiyo yaa haddii hada laga fujiyo ficilku miyuusan toos u qabsanayn zayd zaydan darabtu haddaan dhaho weyna almafcuul markaa zayd baa noqonaya yaa hadda ka hortaagan mafcuul noqdo <laughs> marka haddii laga fujin lahaa belada mashquulisay ficilka kaa hor uu ku dhegi lahaa waa inaan u fahamtaa alaa taraa miyaadan arkaynin ardayow annaka adigu low xadafta lahaa haddaad tuuri lahayd oo wasallatahaad ku jihayn lahayd darabta aa ku jihayn lahayd calaa zaydin laqulta dhihi lahayd zaydan darabtu miyaysan ahayn oo yakuunu marka uu noqdo zayd u noqdo mafcuulan muqadaman u noqdo wahaadaa kaasi mithaalu maa waa kii tusaalihiisi ishtaqala fiihi alficlu ficluhu ku mashquulay bidaril ismi ku mashquulay wa miluhu aydan waxaa la mid ah zeeda marartu bihi baa la mida marartu bihi fa ina damiira damiirkan bihi ku jira dee wain kaana haba ahaadee majruuran bilba ha ahaadee ilaa annahu laakiinse isagu fii mawdici nasbin buu yaalaa bilficli sida xaqiiqada marka laga hadlo cidda lasoo maray suhaada ma ah cidda xaqiiqada mafcuul buu yaal laakiinse mafcuul lama dhihi karo waxaa meesha yaalo ficilka baan hee baan hee baan hee muxuu ogolayn aba qaatay mafcuul buusan ogolayn marartu mafcuul ma ogoliya marartu mafcuul ma ogoliya hay marartu mafcuul ma ogolaa hadd bi maxaa u keennaa marartu ka maan iska dhahno adoo weligaa marartu kama maqasha mise marartu bika baa soo maqasha marartu bizayd soomaad maqal marartuka waxaa udhih weeday li'annahu laazim waay marka waxaan bihidu asal ahaan boos mafcuul bay taallaaye waxaa diiday inna mafcuul lagu magacaaba hee ficilka muxuu yahay laazima saa u fahan wmihaalu maakii tusaalahiisa ishtaqala fiihi ku mashquula alficlu bismin uku mashquulay caamilin fi damiiri ku shaqaynaya naxwu qowlika weelahsi zaydan darabtu akhaahu faina daraba daraba caamilun fi laqhi buu ku shaqaynaya nasmin mafcuul buu qaata sooma mafcuuliya walakhuna caamilun fi damiiri muxuu ku shaqaynayaa damiir muxuu ku shaqaynayaa khafdan bilidaafati khafdan hoosnima bilidaafati inuu mudaaf ileh ka dhigtay intaa ma haysaa horta yaa marka idaafadu maxaa idaafadu ma shaqaysee mudaafka ayaa shaqeeya meesha ku faahfaahinaya shiikh oo waxaan yaa hoos dhigay buu ku yidhi ha'dan fii maxali jiryaa ka dhigay mudaafkaa ka dhigay marka mudaafku waa caamiloo mudaafiye haadan asagaa ah, hee ku shaqeeyey waay idaa taqarara haada inta hadday kuu sugantay fataquulu waxaa dhahaysaa yajuusu waxaa ku bannaan fil ismi isimkii almutaqadime soo hormara an yakuuna marfuuca inuu yahay bilibtidaa'i way bannaantaa horta maxaa bannaan in mubtida uu noqdo oo la godo oo tiraado zaydun inaa tahay waa bannaanta wa takuunu marka ay noqoto aljumlatu bacdahu fii maxali rafca alkhabariya miyaan faahfaahayna yaa oo markaa markaan dhaho zaydun darabtuhu zayd maxay noqotay khabarkiina meeye darabtuhu waa khabar noqota dee warkama ku dhacay maxaa kaloo ku bannaan waa an yunsaba baa ku bannaan in la kordhigo bificlin lagu kordhigo ficilkaasoo maxduufin la tuuray wujuuban waajib ahaan loo tuuray yufasiruhuna caddeenaayo alficlu madkuur ficilka meesha yaal caddeenayo zaydanna way bannaan tahay zaydan darabtuhu oo markaa zaydan waa mafcuul yay mafcuulu tahay lificlin maxduufin mufasarin taqdiiruhu yaa kari haddana isla ficilkii ficilka mufasir eeg zaydan darabtu ma jiraan mufasir baa fasire baa la dhahaa yacni yufasiru wuxuu fasirahayaa ana hunaaka ficlan muqadaran ficil muqadara inuu jiro asaga la ah war ma fahamte yaa marka marka zaydan marka leeyahay maxaa u qarsoon yacni darabtu zaydan darabtu waa u qarsoon marka waxaan leenahay darab zaydanna waa la kordhigi adoo ficilka u qarinaya marka ficilka u qarisidna haade markaasna falaa mawdica markaa wax boosa liljumlati jumladii darabtuhu dambe ah xiineede markaa wax boosa male weeyaan liannaha mufasira jumlada mufasiradana laa maxalan licraab wey warkaama ku dhacay wataqdiiru lficli fi lmithaali alawal waxa weeye darabtu zaydan darabtuhu wafi thaaniina jaawastu zaydan marartu bihi tusaalayaashii buu kusoo qoreeya kii horesoo zaydan darabtu ma ahayn hayakeen darabtu zaydan darabtuhu wafi thaani marartu bihiina inamar laa ilaaha ila allah muxuu shiikhu u keeni waayey marartu hadda muxuu ku yidhday jaawastu waan dhaafay zaydan baa dhaafay marartu bihi inan waxaan odhay ficilkan gadaal yaala waa mufasir oo mid la mida ayuu hee fasirahaya waaygaa u keeni weyda marartu ha intii waa cilada ku jirdha wili lama keeni karo inaad dila keena bac ku dhijinaysa soo maxay noqonaysaa marartu bizaydin marartu bihiay noqonaysaa marka kale ficil la macnaayo mafcuul qaadan kara hee ayaa keenaysa warkan ku dhac soo maa walaa tuqadar qadari mayo marartu liannahu laa yasilu ila lismi binafsihi isuma jeedid liannahu maxaa yeelay laa yasilu uma gaari karo alisma binafsi si toos asagoo isimka hee mafcuul bihi uma dhihi karo waa inuu leen u maraa leenka marayaan maxaa waaye wafi daali waxa weeye buu yidhi ahantu zaydan darabtu akhaahu darabtu akhaahu ti maxay ahayd darabtu akhaahu soomaayn walaa tuqadaru laqadarimiyo darabtu zaydan darabtu akhaahu laqadarimayo li'annaka adigu lam tadrib ilaa lakha yaa cuudka shida walaalka ee adig zayd maadan garaacin marka zayd laakiinse garaacidda walaagisa garaacda maxaa ka dhashay inaad liidade inaad tiraada zayd muxuu la joogaa walaalkiisa cuudka u shidayahay ha axkaamul ismi mutaqadim waxwaalu waclam ogow ana lismi mutaqadim isimka hormara yaa isimka hormara calficili ka hormara almadkuura lasoo xushay hamsa xalaatin hee hamsa soomaa hamsa xaalaatin buu leeyahay fataaratan magacii zayd ahaaba saaka laysugu yimi waa mashruuc cusub weeye weli maan hore dhiga dhegaha fur kow fataaratan mar yatarajaxu nasbuhu zayidan in la dhaho ayaa heed hayaa ha iga seexan yaa ahay marka jawaab saxa soo tuurta haddii kale laga kicinaya meesha wa taaratan mar kalena yejibu waa waajibaysaa maxaa waajibaya nas waajibaysa wa taaratan marna yatarajaxu rafcuhu maxaa raajix ah in la godoo la dhaho zaydun wa taaratanna yejib way maxaa waajibaya rafcigii soo afar wa taaratan yastawi lwajhaan marna labadaba ism ama good ama ka hordhig marka ma jiro soo jeedid tarjiixu nasbi goormee raajax tahay raajax haddaa maqasha yani godaalna waa la ogol yahay lakiinse maxaa xoog badan kordhiga fa amaa tarjiixu nasbi fii masaail minhaa masaa'il halkan soo socota ayaa tilmaamaysa markay aragtid meesha in la kordhiga inay raajax tahay masalada koowaad an yakuuna inuu yahay alficlu ficilku inuu yahay almadkuuru la xusay ficila dalabin inuu yahay ficil hee ficil dalab ku tusinaya amar ku tusinaya inuu yahay wahuwa alamru wannahyu waducaa weeyaane ka qowlikaa dhahaysid zaydan zayd ninka adoonkaaga irxamhu u naxariiso yaa kariim allaahumma cabdaka irxamhu <laughs> runtiis wuxuu ku yidhi markii ficilkan isimka ka dambeeya uu amar yahay yaah wax lagaa dalbayo markaa waxaa raajixoo fiicanoo heer sare ah in isimka hee in la kordhigo maxaa u tidhi waatan wa innamaa yatarajaxu nasbu kordhigu wuxuu u xoog badnaaday fii daalika tusaalahan lianna arafca in la goda zayd yaa yaa de yaa yastalzimu waxay keensanaysaa al ikhbaara khabar in laga dhigo biljumlati alabiyati jumladii amarka tusinaysay canilmubtada ee mubtadahan meesha yaala in khabar looga dhigay tilmaamaysaa wa huwa khilaafulqiyaasi qiyaaska luqadda caliga ku socotana jumlo dalab suma garanaysaan wixii aan run iyo been qaadan karin ma dalab la yidhaahdaa jumlo run iyo been midtoona aan qaadan karin inay khabar noqoto hee heede heede qiyaaskii carbeed hee dhinac buu ka hareersanyahay liannaha maxaa yeelay laa taxtamilu xambaari mayso asidqa maxaa diiday in laan dhaho zaydan idribhu zaydun idribhu maxaa diiday sideed maxaan dhahayaa marka zaydun haddaan dhaho zaydun maxaan dhahayaa mumtada idribhu maxay noqota khabar bay noqota soomaan jumladda khabarka noqotay laabudda waa inay tahay jumlad run iyo bee mid un qaadanaysa inayd laakiinse waxaan run yabe midtoona lahayn oo aan istaag haddaan odho runyabe mataa horta ee waxaani waa khabar khalli baarak khallihee waxaani waa khabar markaan dhoy bimacnaa inaanku yidhi waa khabar waxaa ku jidha run iyo been mid un weeye ba ku jidha markaa dho muxamedun qaa'imun qaa'imun waa khabar inaanku yidhi maxaa ku jira macnaheedu inuu taagan yaha war soo hubinaya war ma taagan yahaa marba yani labadaa mid unbay u janjeeranaysaa meeshana amar baa la bixiye runiya been meesha ma taalo hadduuba bilaamayaa warkuba gormaha warka runiya been la fiiriyaa war soo dhacay oo soo jiray war hadda bilaabanya runya been istaag waryaa waa beenta everway kaas waa beenta gormaa dhahasisdaba marsanyi marka wuxuu ku maadaama jumlo dalab ah aysan khabar noqon karin waxaa xoog badnaatay sied in la kordhigo oo mafcuul ficil loo soo qadaro oo ishtiqaalkii lagu hayo markaa ma ku dhacay hawl adag baa timaaday wayashkalu waxaa mushkila keenay calaa haada naxwi qowlihi tacaala asaariqu wsaariqu wsaariqatu faqtacuu aydiyahuma tuuggii iyo islaantii tuugada ahayd faqdacuu jara aydiyahumaa jara oo marka xaga maxaa kaga soo baxay fainahu mila qowlika lamidin zaydan wa camran idrib akhaahumaa taasay la mid tahay yaah maxaa la rabay maxaa ficilka meeshan muxuu yahay dalab soo maahan maxaa la rabay raajix inay noqoto asaariqa wasaariqata laakiinse qur-aanka maxaan ku haynaa asaariqu wasaariqatu hawl baa taal maxaa la sameeyey marka shiikhuu kuu galay wa inamaa rujaxa fii dalika anasbu nasba ayaa raajaxa waxaa loo yidhi likowni alficli ficilku inuu yahay almashquula ee mashquulka laga dhigay ficla talabi inuu yahay darteed wakadaalika waxaana la mida taa keliya maaha baashiyo qowluhu tacaala azaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin min mi'ata jallatin waalquraa'u sabca quraada toddobadaana qadii la dhihi qoraada qaar baa shaashaad iyo howlaha lala imaan lahaana qoraada ahi qad ajmacu waxay isku waafaqeen calaa rafci godaal filmawdacayni labadoo la godayo azaaniyatu wazaaniya ashar labadoo ahaasa loo goday halkaa marka qiil baa haddii culimmadu isku waafaqeen qiil baa ka soo bixi lahaa maxaa la dhihi lahaa hshaadshalidaa shaada wey waxbaa lagu leexin lahaa soomaan muxuu ku yidhi culimmadii dhan baa waxayba leedahay hee hala godo anuguna maxaa loo soo taaganahay ficlu dalab yahay hala qordhigo xageese qabsan lahaa qur-aanka markasta asala waatan maxaa la sameeyey marka faqad ujiiba jawaab waxaa loogu bixiyey calaa daalika bianna taqdiira meeshan qadarida ku jirdha waxa weeye in la yidhaahdo mimaayi ladii midka yutlaa calaykum laydinku akhrinayaa xukmu saariqi iyo wasaariqati weeyaan intaas in loo soo qadaro ayaa meeshay taalbuy mimaayi ladii midka yutlaa calaykum laydinku akhrinayaa yaa xukmu saariqi iyo wasaariqati weeye oo xukmu waa mubtada laga dhigayaa haddii mubtadaha la tuurana mudaafi ilayhigu booskii mudaafka wuu yimaadaa horta warka midn ku dhacay yaah markaa maxaa mubtada noqday eeg hadda minmaa maxaa wey jaamiju khabar soo maahan muqadama yuslan waa fici mudaaric kasoo yutla akrinayo calaykum taasna waa naaibulfaacil bay noqonaysa xukmu maxaa weeye mubtada soo xukmu mudaaf ayib waxaa lagu yidhi marka xukmu waa la tuuray xudifa alxukmu xudifa almubtada markaa fanaaba canhu hee asaariqda booska mubtadaa soo fadhiistay sabab maxaa weeye mudaaf ilayh buu ahaayo mudaafkii baa la tuuray isagaa soo buuxiya booskii marka ko matd markaasmarka maxay noqota maxay noqota mubtada soo maah hayee khabarkiina meey markaa mimaa yutlaa wey mimaa mimaa ay ladii midka yutlaa calaykum laydinku akhrinayaa xukmu saariqi weeye warku suma dhama faqdac markaa war cusub buu noqdaa haddaba haddee sidaa hawshu tahay yaa faqdacu haddaba jara waa war cusub baa laga dhigay marka soo fahamtaa warka ma fahamte mimaa aladii midka yutlaa la akhrinaya korkiina xukmu saariqi weeye iyo wasaariqati weeyaan warkaasuma dhama war ma dhan tahay kadib faqdooc marka maxaa laga dhigay jumlo cusub dee fiirso warka shiikha wuxuu ku yidhi faqdacuu haddaba jaraadiimo fasaariqu iyo wasaariqatu mubtada'un weeye wa macduufun calayhi bay isku yihiin macduuf muxuu ka wadaa wasaariqatu sooma'an waalkhabaruna maxduufun weeye wa huwa aljaaru waalmajruur oo hadda aan sheegnay dee ilan hadda markaan dho wasaariqu wasaariqu miyaa qur-aanka lagu ahrinayaa mimaa yutlaa calaykum miyaa ahrinayaa maya icraab baa lagu yidhi wasaariqu wasaariqatu marka wuxuu waxaa tidhaahdaa asaariqu wasaariqatu waa mubtada'un meeya khabarkiisina maxduuf weeye oo mimaa ah jaarmu jirkaas ah warkaama ku dhacay ayib iqdacuna marka maxay tahay jumlatun musta'nifatun waa jumlo cusub markaa warkeedu cusub yahay marka marka warkeedu markuu cusub yahay falam yazam marka khasab ma ahan al ikhbaaru in khabar looga dhigi biljumlati talabiya calmuntada warkaama ku dhacay maxaa laga cararayaa ardayow waxaa laga cararayaa loo digeedam leeyahay faqdacuu oo dalaba in hee khabar laga dhiga laga cararaya marka khabar baa u keenay saariq sooma khabarana keenin markaa faqdo maxay kusoo dhacday jumla musta'nifa jumla cusub bay kusoo dhacday fa'dan waa fa'dani mustanifay noqonaysa waa fa mustanifa ah yani war cusub bilaabaysa war cusub hee bilaabasa gadaalba faa u sababiya qaloo dhihi doontaa waaya intaa horta ma haysaa arday yaah asaariqu see lagu xalliyey maxaa lagu xalliyey khabar baa loo keenay inta keliya dheh maxaa loo keenay markaa jumladii khabar dhamaystiran bay noqotay kadibna istinaafiya noqotay iqdaacuna ficil amar hawl cusub yaan dheeraado aan kuwa xirnayn hee hee tii hore aan ku xirnayn xaggaan si macnu fiirso walam yastaqim ma toosna camalu ficilin ficil in lagu shaqaysiiyo ficilkaasoo min jumlatin jumlo xaggeed ka ahaaday faqdacu wey jumlada sheegay ku dulqoro jumlada sheegay waa tee faqdacu ficil faqdacu ka ahaaday yaa ma bannaana oo ma toosna in lagu camal faliyo fii mubtada'in mubtade mukhbirin canhu khabar looga sameeyey biqayrihi kayrkii ficilka khabar looga dhigay oo min jumlatin ah jumlad ukhraa ee kaleeto arda may fahamte yaa wuxuu inuu ku dhaho hadda maxaan soo helnay asaariqu maxaan soo helnay wuxuu inu ku dhaho markaa warkiibuu soo ururiyey marka mar haddaan khabar soo helnay xujadii bay naga fuqday oo marka haddaan khabar soo helnay meesha waxaa ka baxay ficil in uu khabar u noqdo jumlo khabar wadata intaasuu ku dhaabis meesha waxaa ka baxday ficil yaa jumla ficiliyoo meel taalla inay mubtade khabar loo soo helay khabar u noqoto meesha way ka baxday intaasuu hore inugu dhahode walaa yastaqi ma toosna camalu ficilin ficil inuu shaqeeyo ficilkaasoo min jumlatin jumlo xaggeed ka ahaaday fii mubtadain inuu ka shaqeeyo dee mubtadahaasoo mukhbirin canhu hee mukhbirin canhu khabar looga dhigay haye biqayrihi kayrkii khabar looga dhigay oo min jumlatin ukhraa ah warkabaa ku dhacay soo maa mhm wa miluhu waxaa lami tusaalaha tusaalaha aad waaba dheer yahay waxaa la mid ah zaydun faqiirun weeye fa acdih wax sii khaalidun khaalidna maqsuurun weeyaane falaa tuhinhu ha dullayn oo markaa fa acdihi ma la dhihi karaa khabar weeye zaydu leedahay faqiir baa khabar u ah soo maa intaas inuu ku dhuhura warku waa inta meesha yaal ta kalena waa la mid oo faqdacu laysa khabaran lisaariq maxaa yeele saariq khabar baa loo soo helay buu ku yidhi warkama ku dhaca wahaadaa qowlsub warka hadda aan soo sheegnay siwey baa akhriyey wa qaala almubarid wuxuu yidhi al asha ku jira asaariqu mawsuulatun bimacna aladii asaariqu ay aladii saraqa saas wey macnuhu wasaariqatu haye ay alatii saraqat sariqat soo maaha weeyaan kow warta intaa ma tahay walfaau fadanna jia waxaa loo keenay biha fada litadulla sida kuu tuso calaa sababiyati kuu tusiyo kamaa fii qowlika adhahi sidoo kale alladii yaatiina kan yimaada falahu dirhamun sababul ityaan baa maxaa ka dhalanaysaa in dirham hee eeg inaad timaado maxaa ka dhalanaya in dirham lagu siiyo warkaa udhacay soo maahan sida fa'daasba waxaa ka dambeeya ee sabab oga dhigta waxa ka horeeya yaa ayaa fa'dan ku jidha faqdacuuna waxay sabab ooga dhah u tahay hee waxa ka horeeya tuugnimada warkabaa ku dhacay soomaahan waaya haddaba qaacidau kusoo tuuray wafaau sababiya fada sababiyada loo yaqaana laa yacmalu maa bacdaha waxa ka dambeeyaa shaqa kuma leh bimaa hee fii maa qablaha waxa ka horeeya macnaheedu muxuu yahay mar hadday faau sababiya timaaday waxaa ka dambeeya faau sababiyadu iyo waxa kahor waa kala go'een yacni waxa ka dambeeya war cusub weeye ka wadaa war cusub wey muxuu agga kaa tusiyo yani khabar inaysan noqon karin buu inuu kuu sheega war khabar ku dhacay soo maaha waqad taqadama waana soo hormaray ana sharda hada albaab inuu yahay ana alficla ficilku low sullida cala alismi lanasb inuu kordhigo shardiga istiqaalku muxuu ahaa yah haddii waxaan ficilkan mafcuulka uu ka laga fujiyo inuu kusoo kala wareego wixii ka horreeya mafcuulka ka dhig soo tanna faa sawiyan maxay ka hortegaysaa ficilka wax ka horeeyaba hee inuu la shaqaysto baba hee soo shaqadii dhammayd oo ishtiqaalka meesha kama saarin macnuhu waa sidaas weeyaan wa minhaa waxaa ka mid ah ardayay intaasaa dhammaynayaa an yakuuna lismiyuniyaan mukhtarina mid ku xidhiirsada bicaadifin shay macduufa masbuuqin bijumlatin ficliya laga hormariyey ka qowlika dhahs wey qaama zaydun zayd baa hormaray qaama zayd baa istaagay wa camrana akramtu waan karaameeyey wa minhaa waxaa ka mida meelaha hee ee raajix tahay in la kordhigo isimka an yakuuna alismu inuu yahay muqtarina mid la socda bicaadifin mid lagu cadfay kaasoo masbuuqin laga hormariyey bijumlatin jumlad ficliyatin soo tusaale haday wadaalika arrinkaasi qaama zaydun wa camran akramtu horta meeye tusaalaa isimka la sheegaya meeye camran soo maahan camran isim ma yahay haadheh ma u yahay macduufan calaa hee macuufan maya macduufan ma yahay bijumlatin ficliya eeg wa camran maxaa ka horeeya de jumla ficliya dhan baa ka hore soo maa haddaan ku cadafno camr haddaan ku cadafno hee sida haddaan ku cadafno wuu godmayaa qaama zaydun waa camrun buu noqonaya waa marka camra ku cadfin maxaa dhahaysaa jumlada hora jumla ficiliya oo qaama zeed ah ayaa hee camran akramtuhu ay ku cadfan tahay intaa inuu ku dhuhu rabaa marka isimku hadduu yimaado jumlad gadaasheeda jumladaasna uu ku cadfan yahay yaah markaas ayadana waxaa fiican isimka in la kordhigo laga dhigo ishtiqaal laga dhigo tusaale sababtu muxuu u doorta waa tan daalika waxay ku imaanaysaa li'annaka adigu idaa rafacta haddaa goddo kaanat rafacta haddaa gudo maxaa la godayaa camar haddii la godo oo dhaho hee wa camrun kitaabka laaba kor soo fiiri qaama zaydun waa faacil haye wacamrun akramtuhu wacamrun akramtuhu craaba awa rafacad camrun mubtadaun hadda ma soo sheegin akramtu haddii haadaan ka tuura camar ma qabsan kartaa haa mise maya oo muxuu aqabsan weyda mafcuul ma noqon kartaa horta akramtu camran maysa noqon kareen maysa noqon kartaa camran ayaa akramtuhu ma noqon karta miya taas mafcuul ma noqon karto afta mafcuul noqon karto oo haddii la godo maxaan soo sheegay noqdo haade marka waxaan soo sheegnay ishtiqaalka haddii la godo inuu noqdo mubtada inuu noodaan soo sheegnay miyaan soo sheegin hataan soo tilmaamin zaydan darabtu zeed good muxuu noqda mubtaduu noqda kanna waa la mid camrun baa yar maxay noqota camar mubtada akramtuna jumla ficliya khabar soomacan kadibna jumlo ismiyaa ayaa maxaan ku cadfay jumlo ficliya way bannaan tahay laakiinse waa laga fiican yahay inuu ku dhuhu watan muxuu ku yidhi fa takuunu waxay noqonaysaa haddaa saa samayso godode qad cadafta mid ku cadfay ficliyatan cafwan meedawux li'annaka adigu idaa rafacta haddaa godo kaanat iljumla waxay noqonaysaa ismiyay noqonaysaa markaa fiilzam waxaa khasab noqday cadful ismiya in lagu cadfo cala alficliya jumla ismiya ayaa maxaa ku cadfa jumla ficliya wahumaa mukhtalifataani waynay kala duwan yihiin soo maahan laakiinse wa in nasabta hataa kor dhigto kaanat iljumla ficliya noqonaysaa haye wa camran haddaan dhaho ishtiqaal baan ku waday soo maahan maxaa u qadarinaya markaa camran ciraab alaba xarfacad fa camran mafcuulun bihi lificlin maxduufin wujuuban taqdiiruhu akramtu marka akramtu iyo camar oo isla socota oo jumla ficliya ayaa maxaa ku cadf akramtuha dambe marka haddii akramtu la keeno akramtuha dambe mufasira noqotay laa maxaala laha min ciraab ciraab malaa iyadu xagga iska dhig ma fahamta waxaan ku hadlay inta aan laba sadar weeye maanta waa lama kala reebi kari adiga inaa birisoan soo laabanay noqonaysa haye waidaa nasabta haddaa kor dhigta buu yidhi kaanat iljumla waxay noqonaysaa ficliya liana taqdiira wa akramtu camalan soo maaha fatakunu waxay noqon kartaa caloosta ficliya calaa ficliya wahuma mutanaasibataani tii hore waa loogola tanna waa la ogolyahay laise maxay kala duwan yihiin maxay kala duwan yihiin way islahaadeen laba jumla ficiliya isqaatay halka tii hore ismiya ahayd taas maadaama mutanaasibkii ka raacay mutanaasibkaasa wuxuu keenay in la raajixiyo kordhiga waaya fatakunu qad cadafta wtanaasubu filcafi qaaciduu soo tuurayba wtanaasubu filcadfi cadafku inuu yahay mid isla mid ah ayaa awlaa ka waca mina takhaaluf wax kala dunainaa hee isku cadafto falidaalika ayaa rujaxa nasbu la xoojiya qaala allahu tacaala khuliqa alinsaanu min nudfatin faidaahoo mise isagoo hee dhabaladu khasiimu mubiin wey walancaama ayaana khalaqaha soo qadar khalaqalinsaanay walancaama maxaa qadaraysaa maraaaacaama macduufun calaa khalaqa alinsaan hada bilahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina waajmacu miyaa hadhay wa ajmacu calaa nasbi ancaam ancaam in la kordhigana waa isku waafaqeen liannaha maxaa yeele masbuuqatun biljumla ficliya mee jumla ficil ka hormartay yaa khalaqa alinsaan waya khalaqa alinsaan weeye hada bilahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wali sabi ajmaciin